anfacna ma callamtana wacallimna ma yanfacuna wazidna cilma qaala alimaam abuxusein muslim bn xajaaj wa muslim alqushayri naysaburi raximah llahu tacaala xadaanaa yaxya bnu yaxya fii fadli salaati ljamaaca jamaacada salaada oo lagu tukado salaada oo jamaaco lagu tukado fadliga ku jira iyo ajirka laga helo وبيان التشديد في التخلف عنها وبيان التشديد adkaynta la adkeeyey ee shareecadu adkaysay fi takhallufi ka dibdhac canhaa jamaacada laga dibdhaco in jamaacada laga dibdhaco oo ihtimaam la siin waayo sida ay uga hadashay shareecadu u adkaysay labada masalo ayuu ka hadli doonaa waa tarqiib iyo tarhiib waayo xagga tarkiibka iyo isku boorinta iyo fadliga marka laga hadlaayo iyo bishaarada loo bishaareynayo liman yusalluuna aljamaaca dadka jamaacada ku tukada iyo waciidka iyo canaanta la canaananayo fi takhalufi can اljamaaca in jamaacada laga daaho qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى maliki can ibni shihaabi can saciid bni musayabin can abi hurayrata radia allahu canhu waardaah ana rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalama qaal nabigu wuxuu yidhi salaatu ljamaacati salaada jamaacada lagu tukado afdalu waxay ka fadli badan tahay min salaati axadikum axadkiin salaadiisa waxdahu keligii uu tukado bikhamsatin wa cishriina juz-a shan iyo labaatan juz shan iyo labaatan bay ka fadli badan tahay oo qofka keligii hadduu tukado ajirka uu heli waxaa la dheeryahay shan iyo labaatan qaybood ama ajir ama darajo oo uu helayo qofka jamaacada ku tukado waa fadli weyn weyn waa ajri aada u ballaaran oo ay tahay qofka muslimkaa ah inuu ku xisaabtamo maxaa yeelay qofka camalkiisa inuu mar walbaba xisaabtaa la rabaa oo uu ku xisaabtamo berri inuu wax weyn ku helo oo darajo iyo ajir alla xaggiisa kaga helo jannana ku galo naarna kaga badbaado niyaddaa inuu qabaa la rabaa oo khayrka loo degdego jamaacaduna laba qof ayay ka bilaabataa xadiidkii sunanka ku sugnaa waa kii nabiga calayh salaatu wasalaam uu yidhi salaatu rajuli maca arajuli askaa min salaatihi waxdah salaatu arajuli maca arajuli askaa min salaatihi waxdah qofka keligii oo qofka oo qof kala la tukada laba qof ay tukadaan waxay ka fadli badan tahay keligii inuu tukado marka fadligu wuxuu ka bilaaban in laba qof la helo oo imaam iyo ma'muum ah mar kastoo ay jamaacadu sii badan tahay buuna fadliga ku jiraa buu nabigu sala allah alay wasalam hadba inta ay akariyada jamaacada leeg tahay oo masjidka jamaacada badan ee jamaacadiisu ay fara badan tahay wuxuu ka fadli badan yahay masjidka jamaacada yar waxaa noo imaan doonta riwaayo leh sabcan wa cishriin ayaduna labada riwaayana isma anfinayaan oo wax tacaaruda kama dhexeeyo maxaa yeelay fadlullaahi waasix ilaahay fadligiisa waasix weeyaan shan iyo labaatan ayuu jamaacadiinu siiyey oo nooga dhigay haddana markaasuu noo siyaadiyeyoo toddoba iyo labaatan buu noo gaarsiiyey haddana qofka khushuucdiisa iyo ilaalinta salaadda uu ilaalinaayo iyo qofka kale way sii kala ajir badan yihiin labada qof ee isku garab tukanaysa jamaacada ku jirta yaa si kale ajir badnaan karaa qof walbaba intuu salaadiisa la socdo ee niyadiisu ay fiican tahay iyo ikhlaaskiisa ee khushuucdiisa ay dhammaystiran tahay ama ay xaadir tahay naftiisu ee qirada uu tadaburayo uu akrinaayo oo imaamkiisa uu raacayo e una khilaafaynin arrimahaas oo dhanba shareecadu way ictibaartay oo way fiirisay qaala xadaanaa abu bakr bin abi shayba qaala xadaanaa cabdulacla can macmarin can zuhriyi can saciid bni musayibi can abi hurayrata radi allahu canhu qaal can nabiyi sala allahu aleyh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi tafdalu salaatu salaad waxay ka fadli badan tahay fi ljamiici ay fi ljamaacati jamaaca lagu tukaday calaa salaati arajuli ninka salaadiisa waxdaw keligii uu tukada hamsan wa cishriina daraja shan iyo labaatan daraja ayuu ka fadli badan yahay qaala watajtamicu malaa'ikatu lleyl habeenka malaa'igta u xilsaaran ee dadka iyo basharka la joogta ee samada laga soo diray iyo waxaa kulma wa nahaar maalintii malaa'igta u xil saaran fii salaati اlfajri salaadda subax bay kulmaan waa soo maray yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun bileyli wamalaa'ikatun binnahaar marka casarka iyo subaxa labada xilli wey qaala abu hurayra wuxuu yidhi iqra'uu in shi'tum haddaad rabtaan akhriya misdaaqa hada alxadiidi iyo xoojintiisa qowluhu tacaala waqur'aana alfajri ina qur'aana alfajri kaana mashhuuda qur'aana alfajri ay salaat lfajri baa la wadaa qur-aan baa lagu magacaabay liduuli qiraa'atiha qiradeeda ayaa dheer oo salaadaha kale way ka qira dheer tahay nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu xilliga ugu horreeya tukada oogga ah ayuu wuxuu ka bixi jiray cinda alisfiraar qirada u dheerayn jiray sala allahu calayh waaalih wasalam ina qur'aana alfajri salaada subax kaana mashhuuda tashhaduhu lmalaa'ika malaa'igtaa soo xaadiraysa casarkana waa sidaasoo waa kan soo maray inuu ilaahay weydiinaayo kuwii subaxdii tegay iyo kuwii habeenkii joogay kayfa taraktu cibaadii taraknaahum wahum yusalluun waataynaahum wahum yusalluun ayagoo tukanna waan u tagnay ayagoo tukanna waan ka imaanay makhaati bay noqonayaa malaa'igtu noqonaysaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala tanwiih iyo tacdiim iyo muujin uu muujinaya awliya awliyadiisa saalixiinta ee jamaacada tukanaya ayuu malaa'igta u weydiinayaa malow lacla ayuu ilaahay ku xusaayaa man dakaranii fii mala'in dakartuhu fii mala'in khayru minhu weeyaanoo jamaaca ka khayr badan ayaa isagana lagu xusi markuu jamaaco ilaahay ku xuso oo jamaaco uu ku tukado ilaahayna jamaaco ka khayr badan oo malaa'igtu malodhacda ayuu ku xusaayo halkaasaa lagu sheegayaa وxadثnي أbو bكر بن إسحاaq qال xadثna أبواليمان أخبرna شعyب عن الزهري qال أخبرني سعيid وأbو سلمة بن المسyب iyo waxaa weya iبن cabدالرحمaن أن أbا هريرةa qاala wuxuu yihi سمعت النبي nabiga عalaيه السلام baan mqlo yqul le بmثل xadيiثi cabdالأعلى عن mcmر إلا أنه qاal bihamsin waishriina jusa shan iyo labaatan qaybood bay ka fadli badan tahay daraja iyo juz waa isku mid wax markaa farqiga uma dhexeeyo qaala waxadaanaa cabdullaahi bnu maslamata bnu qacnabi alqacnabi qaala xadaanaa aflax can abi bakr bn muxamed bn camr bn xasm can salmaan alaqar can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi salaatu ljamaacati jamaacada salaada lagu tukado tacdilu waxay u dhigantaa hamsa waishriina min salaati alfajr shan iyo labaatan qofka salaadiisa keligii tukaday oo shan iyo labaatan lagu soo laalaabay buu dhigantaa ka jamaacada ku tukaday marka inuu qofka uu iska hoojiyo maaha ajirka iyo hawaabkaas oo u dhayarsado oo u sahalo oo u fududaysto waa inuu ku dadaalaa liannahu adduunyadan aad arkayso waa masraca lilaakhira aakhiray u tahay tabac u tahay ninku intuu adduunyada joogo wuxuu kasbado unbaa aakharo ooga horeeya marka ninkii rabana ha yaraysto ninkuu rabana ha badsado ninkii rabana khayrka ha kordhisado kii kalena wax ha yaraysto yowma alxasra maalintaas ayaa imaan doonto oo la wada shallaayi doono yowmu taqaabun maalmahaas intaynan imaanin ka hor baa la rabaa qofku inuu wax tabcado aakhiradiisa u tabcado qaala xadaanii haarun bn cabdillaahi alxamaal wmuxamed bnu xaatimin qaala xadaanaa xajaaj bnu muxamed almasiisi qaala qaala ibnu jurayj akbaranii cumar ibnu caطaa'i bn abi lkhuwaar anahu baynamaa huwa jaalisun isagoo fadhiya waa cumarkae jaalisu maca naafic binu jubayr binu mutcim asagoo la fadhiya id mara bihim waxaa soo maray abu cabdilaahi khatmu zayd bnu zabaan zayd bnu zabaan seedigiis mowla juhaniyiina reer juhani mowlahooda ahaa fadacaahu naaficu baa u yeedhay naafic ibnu jubayr ibnu mutcim wuxuu u yeedhayaa ninkaa la yihahda abu cabdilaahi khatmu zayd faqaala wuxuu yidhi samictu abaa hurayra abaa hurayra maqlo yaquulu leh qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam nabiga wuxuu yidhi salaatu maca alimaam salaad imaamka maciisa lala tukado afdalu waxay ka fadli badan tahay min hamsin waishriina salaatan shan iyo labaatan salaadood oo yusaliihaa qofka uu tuka waxdahu keligiis keligii uu tukaday jamaacad marka salaadda way asixaysaa biduuni jamaaca baad ka fahmi kartaa oo keligii hadduu tukado jamaacadu ma aha shardun lisixati salaad jamaacadu shardun lisixati salaad ma aha laakiin wujuubkeedaa laga hadlayaa aan arki doonaa culummadu inay aqwaal iyo hadallaba geliyeen laakiin fadliga muran kama taagna in qofka keligii tukada laga fadli badan yahay qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala maliki can naafic can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi sala اllahu aleyh wasalama qaal salaatu ljamacati jamaacada salaada lagu tukado afdalu min salaati اlfadi qofka keligii tukaday ka fadli badan tahay bisabcin waishriina daraja wa hada fadl llahi alwaasic fadligii ilaahay waxaa labaa lagu daray laba daraja lagu daray shan iyo labaatan baad haysatay laba ku dar sabcan waishriina daraja wallahu yudaacifu liman yashaa qofkuu rabuu ilaahay usii laalaabi karaa waxadaanii zuhayr bnu xarb wmuxamed bn muhana alcanazi qaala xadaanaa yaxya bnu cubaydillaahi qaala ahbaranii naafic ibnu jubayr ibnu mudcim an ibni cumara ama mawla bni cumar can ibni cumara can inabiyi sala allah aleh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi salaatu rajuli fi ljamaaca taziidu waxay ka ziyaadsan tahay cala salaatii waxdahu aaaaaadarajo waxadaana abubakr bn abi shayba qaala xadaana abu usaama waibnu numayr xa qaala waxadaanaa ibnu numayr qala xadثna abi cabdالlahi qala xadثna cubaydالlahi bhada الاسناad qala ibnu numayr can abihi bidca وعشhriina وqala abu bakr fi riwaayati سبca وعشhriina daraجة وxadثnahu ibnu raafici mxamed ibnu raafic naysaburi akhbarana ibn abi fudaykin qala akhbarana ضaxaaq can naafic can ibni cumar can الnabiy salى الlah عalيه wasalam qala bidca وعشhriina marka bidca وعشhriina waa mujmal tufasiruhu ma sabqa min الriwaayaat riwaayooyinkan soo marrayo hamsa وعishriin iyo sabca وعishriin baa mujmalkaa fasiray oo bayaaniyey marka waa mubayan bacda an kaana mujmalan mubayanka midna waxaa weeyaan marka hore uu caddaa midna bacda tabyiin marka la caddeeyo oo ijmaalka laga saaro noqdaa mubayan waxadaanii camru naaqid ibnu bukayr qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyaynata can abi zinaad can ilacraj can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allah aleyh wasalama faqada naasan dad buu waayey fii bacdi salawaat salaadaha qaarkood buu dad ka waayey dadkii reer madiinaha ee u yaqaanay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu dad jamaacadi ka waayey masjidkana maaragtay xaafaddana degan faqaala nabigu wuxuu yidhi laqad hamamtu waxaan hamiyey buu nabigu calayhi salaam oon damcay an aamura rajula inaan nin amro yusallii binnaas dadka sii tujiya uma ukhaalifu aan aadoon u dabamaro ilaa rijaalin rag xaggood yatakhallafuuna canhaa jamaacada ka hadhaya guryahooda aan aado fa aamura bihim aan amro oo fa yuxraqu lagu gubo calayhim korkooda guryahooda ayoo ku jira yuxaraqu la gubo calayhim calaa buyuutihim guryaha lagu gubo bixusami alxatabi xagal xaabaana intaan soo aruursado aan ku gubo buyuutahum guryahooda walow calima axaduhum midkood hadduu ogaan lahaa annahu yajidu inuu heli oo masaajidka uu ka helaayo cadman laf hiliba samiinan shilis oo hiliba oo buguur ah lahahidahaa wuu soo xaadiri lahaa yani salaat ishaa salaada cishaa wuu imaan lahaa cishaha waan daalanahay iyo shaqadaan kusoo daalay iyo waxyaalahaasoo dhan buu ku cudur cudurdaaranayaa qofka wahsiga iyo kasalka qaba haddii la yidhahdo masjidkii maanta xogow mucaawano iyo tabarucaada ayaa laga qaybinayaa waa soo fadhiisan lahaa waa soo xaadiri lahaa dadka marka maankooda uu intaa yahay adduunyada uun yani arrin adduunu ka fikira oo ka hormarinaya adduunyada minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira ilaahay waa kale qaarna adduunyii dadku rabaan qaarna aakhir ujeed wey dadka noocaasi adduunyo uun fiirinaya waa dad iimaankooda uu eber yahay ama naaqis yahay munaafiqiintoo kale oo dad aan marka horeba aan iimaan wadin alla uu arko un ay ka ahayd salaadii cishaha oo masaajidka nabiga iska mugdi oon iftiin iyo layd iyo waxba lahayn oon la arkaynin oon la ammaanaynin oon la ogaanaynin wuxuu iskaga daalin marka ma jirto amaan ujeed buu ahaa iyo arko allagu maqlo marka jamaacadii marka masaajidka ma imaanaya cishaha ma imaanayo munaafiqiinta lagu tilmaamo <clears throat> ahlucilmiga qaarkood waxay u daliishanayaan xadiidkan jamaacadu inay waajib tahay lianna nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu hamiyey inuu gubo dabku shido waxa nabiga uu doonay inuu ku cadaabo ama uu gubo ama uu guryahooda ku gubana waa waajib laga tegay haddii waajibkaa waxaa la yidhaahdaa wax haddii aad la imaataan ajri aad ka heli haddii aad ka tagtana laguu ciqaabi cuquubadana aakharana waa imaam adduunyaduna imaamku wuxuu arko cuquuba maaliya iyo cuquuba badaniyana way noqotaa ummaddan waa maaliya guryahoodii la gubaba taas weeyaan marka waajib inay tahay bay tusaysaa qaarna culammadu way ka murmaayaan waxay leeyihiin jamaacadu waa waajiba macayniba waajib cayni mise waajib kifaaya mise waa sunna saddexaas muran ka tahay marka qolada xadiiska waxay kaga jawaabayaan munaafiqiin wey dadka noocana saxaabadii rasuulkii la yaqaanay qiimaha badnaa ee ahlu iimaankaha ma dhici karto laf hiliba inay ka horumariyaan jamaaco oo laf hilibana soo kaxayso masaajidka keento jamaacadii iyo ajirkeeda iyo tawaabkoodina aynan danaynin waxaa loo duurxunaya laga hadlayo munaafiqiin wey qaala xadaana ibnu numayr qaala xadaana abi qaala xadaana acmashxaa waxadaana abu bakr bin abi shayba wa abu kurayb walafdu lahuma qaala xadaana abu mucaawiya can acmash can abi saalix isamaan can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam nabig wuxuu yidhi ina afqala salaatin salaada ugu culus cala lmunaafiqiina munaafiqiinta dushooda salaatulcishaa'i wa salaat lfajr wey afqal baa la yidhi kulluhaa haqiila calayhim dhammaan way ku culus tahay laakiin tee adqaba si culus salaadda cishaha iyo salaadalfajriga sababtu waxaa weeye labadaasi salaadoodba midna wakhti la hurdo oo hurdadu qofku uu macaansan bay ku hagaagtaa midna xilli dadku shaqadii iyo hawlihi ka imaadoon ay tacab iyo rafaasan iyo yardaalla yihin bay ku hagaagtaa iimaan qof uu wado unbaa labadaa u istaagay oo jamaaco aadi munaafiqii marka labadaba way ku culus tahay iimaan u wada ileen ma jireen ta labaad walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila dadka istutusaayaan iftiinna ma jiri jirin xilligii hore labadaas cille culammadu sheegaan mar walba waxaa baaqia ah, iftiin la helinayo lama helinaaba inay iimaan wada uusan jirin xilliguna uu culus yahay marka wainaha lakabiiratun ila cala alkhaashiciin way culus tahay salaadu dadka khushuuc iyo iimaan uu wada mooyeen walow yaclamuuna haddii ogaan lahayeen buu nabigu yidhi maa fiihima waxa ku jira ajira cishaha iyo subaxa ay ka cagajiidayaan ajirka ku jira hadday ogaan lahayeen way isdhibi lahaayeen way istahbiibi lahaayeen la atowhuma way imaan lahaayeen walow xabwa gurgurad ku imaadaane oo kaan soconayna xataa isagoo gurguran mu imaan lahaa waad arkaysaa dadka qaar ee masaajidda imaanaya jamaacada tabarta ka muuqata iyo dacfiga ka muuqda da'nimada iyo xanuunka iyo naafanimada iyo wax allaala wixiiaas idhihi lahayd qofka way ku aruurta wuxuu guriga ku joogi lahaa oo idil asagoo hayso ayuu haddana intuu isu dhibo masaajidka imaanaya qofkaad garanaysa marka waxaa wada culayskii uu leeyahay iyo xoogga uu leeyahay iimaan wey iyo mid iska xoog weyn jamaacada maaratay ka daahaya ama aan imaanin ama fududaysanaya ama meelaha iska fadhiya wixii oo jamaacada lagu jiro marka iimaankaasa lagu kala tegay walaqad hamamtu an aamura bisalaad waxaan damcay inaan salaadii amroo fa la aqimo uma aamura aan amro rajulan nin fa uu tujiya binaasi dadka uma markaa saas kugu duburida salaadda la ilaalinayaaye an ariqa aanta birijaali rag macahu macooda uu yahay xusamu min xatab xagal ama xoogow xaaba ah ilaa qoom dadaan aado laa yashhaduuna salaata salaadda aan xaadiraynin oo fa uxariqa calayhim aan ku gubo buyuutahum guryahooda binaari dab aan ku gubo marka qofka xisbada ah asxaabu lxisba alaamiriina bilmacruuf wanaahiyiina can ilmunkar ee dadka soo shabinaya jamaacada iyo masaajidka iyo salaada iyo arrimaha ku boorinaya waxaad garanaysaa in loo ogol yahay maslaxadaasi weynee raajixada ah ayagoo la fiirinaayo inay jamaacadii oo lagu jiro dadka ay aadaanay ayagoo ay soo aruuriyaan leanna waa xaalad marxali ah waa xaalad khaas oo muwaqada oo markaa dadka la keenayo ma dhigi kartid see loo aadaya dadkaasi jamaacadii looga sitay lama dhigi karo arrinta baabulxisba baab la yihahday gelaysaa وxadثna mحamed بن rاafic naysaburi qal xadثna cabdالرaزاq <clears throat> qal xadثna mcmر can hmam بn mنbهin qaal hada ma xadثna abu hurayra warkuu abu hurayra noo sheegay waaya silsiladii ama صaxiifadii can rasuuli الlahi salى الlaه عalيه waslم fadakra أxaadiiثa minha وqala rasuulu الlahi salى الlaه عalيه waslم nabiga wuxuu yidhi laqad hamamtu waxaan hamiyey an aamura fityaanii inaan amro dhallinyaradaydii ama addoomahaygii an yastaciduu inay isdiyaariyaan ilii aniga ay isku kay diyaariyaan oo ii diyaariyaan bixusmin min xaabin xagal xaaba ah uma aamura rajulan aan amra nin yusallii binnaasi dadka tujiya uma tuxaraq lagu gubo buyuutun guryo calaa man fiiha dadka ku jira lagu gubo maxaa u diiday nabiga inuu sidaa fuliye maxaa u diiday ayay leeyihiin waxay qaarkood bacd riwaayaat soo aroortay kama fi musnad haddaynan jirin dadka caruurta iyo haweenka iyo dadkaasi asxaabulacdaarka ah kuwaasaa u diiday oo ka reebay dadaan jamaacaba lagu lahayn haweenkii iyo carruurta iyo dadka jirana kuwa haddayna ahayn waan ku gubi lahaa waxadadana suhayr bn xarb abu kurab waisxaaq bn ibraahim can wakiic can jacfar bn burqaan can yaziid bn asam can abi hurayrata can nabiyi sala allah alay slam binaxwi xadiidka wax lamida ah xagga macnaha وxadثna أحمد بن cabdاللahi بن يuنس qال xadثna زhayر qال xadثna أbu isحاaq عن abiلأxوaصin samcahu minhu min can cabdالlahi buu ka maqlay أن النabiya slى الlaه عليه وsلم qaal nabg wuxuu yidhi liqowmi dad yuu xaggooda iyo shaanigooda ka hadlo wuxuu yidhi yatakhallafuuna can aljumca jumcada ka hadhaaya laqad hamamtu waxaan hamiyey an aamura rajula nin inaan amro yusallii binaasata tujiya uma uxariqa cala rijaal aan rag ku gubo guryahooda yatakhallafuuna hadhaya can aljumcati jumcada buyuutam guryahooda takhallafuuna can aljumcati buyuutahum marka jumcadan hadda sheegideeda waa dikri bacda afraadi alcaam dikr bacda afraadi alcumuum caamka haddii umuum afraaddiisa qaar ka mida la sheego takhsiis ma keeno takhsiis ma keeno oo cumuumkii asaga ahaayeen soo marray oo jamaacada ahaa ee aan waxba jumco lagu qaydin cumuumkii maazaala baaqi inuu yahay haddana kan waxa weeyaan bacda afraadihi umbaa lagu sheego oo jumcadii ah salaadda ayada la tukanayo jumcadii iyo duhurkii iyo salaadihii kale oo maqribkii giddi waysa wada gelaysay haddii jumco la yidhi maarata waa dikri bacda afraad alcumuum walaa yufiidu taksiis saasay dhahan culamada baabun wuxuu ku saabsan yahay yajibu waxaa waajiba ityaanu lmasjidi masaajidka in la imaado uu imaado calaa man qof samica nidaa aadaanka maqlay qofka aadaanka maqlaayo inuu masaajidka imaado waajib bay ku tahay xadaana qutayba bnu saciidin waisxaaq bn ibraahim wasuwayd bnu saciid wayacquub dawraqiyu kulhm can marwan alfazari marwan bn mucaawiya qaala qutayba xadaana alfazari can cubaydillaahi bn اlasm qaala xadaana yaziid bn اlasmi can abi hurayrata radi allahu canhu qaal ata nabiya sala اllahu alيh wasalam nabiga waxaa u yimid rajulu acmaa nin indhoolaa u yimid waa saxaabigii jaliilka ee muadinka noqday markii dambe ibnu ummi maktuum ayaa la dhihi jiray cabdullaahi waqiila camar faqaala wuxuu yidhi ya rasuul allah rasuul allow inahu shaaniya laysa lii iima sugnaanin qaa'idun wax i haga yaquudunii ii soo haga ila lmasjidi masaajidka indhool baana habagsanaya masaajidka waxay keeno isoo haga ma hayo magaalada madiinana wuxuu ku daray kaiirat lhawaam waa meel dhulsocod badanoo waxyaalahaas dhulsocodkee dadka qaniinka ay ku batay markaa see yeelaa maskaga tukada gurigeydii fasa'ala rasuul allah wuxuu weydiisanaya calayh salaam an yurakisa lahu inuu u ogolaado u rugseeyo fa yusalliya fii beytii gurigiisa u iskaga tukado farahasa lahu waa u ogolaaday marka hore falamaa wallaa markuu jeesaday dacaahu waa u yeedhay faqaala wuxuu ku yidhi hal tasmacu nidaa aadaanka ma maqli bisalaati salaadda loo aadaamay ma maqashaa aadaanka oo maku soo gaara dhawaaqa aadaanka faqaala nacam buu yidhi qaala faajib saad yeeshaba soo ajiib aadaanka asaga ah marka hore muuna su'aalay nabiga calayh salaam oo inuun aadaanka maqlaynin iyo arrimaha noocaas oo kale ah la fiiriyey laakiin markii aadaankii inuu maqlaayo uu nabiga weydiiyo u sheegay imaw baa la yidhi saad yeeshaba waana imaaday waa imaaday bale muadinkii buu noqday masaajidku muadin ka noqday radia allahu canhu saxaabiga jaliilka ah lanna indhoolaha laftirkiisa hadduu tababaran yahay oo waddadiisii iyo nidaamkiisii uu isku toosisto u fahmo waa imaan karaa qof haddii loo cudurdaarayo indhoolaha loo cudurdaari lahaa marka qofka indhoolahaba haddii layidhi aadaanka soo ajiib oo uu nabigu sidaa ku yidhi calayh salaam maxaad u malaynaysaa kii indhaha qabay ee socon karay waa min baaba awla wey baaban wuxuu ku saabsan yahay salaati aljamaacati min sunan alhuda salaada jamaacada lagu tukado min sunan اlhuda min daraa'iq اlhuda oo min uruq اlhuda waddadii hanuunka wey qofka jamaacada ku socda ee masaajidka ku tukanaya jamacada ilaaliya jidkii hanuunku hayaa jidka hanuunka haddaad haysana ma'aalka iyo meesha uu ku dhammaani waa jannadii jannada weeyaan oo qofka suu khayrka iyo wanaagga u jiro hadduu dhinto jannada hore ka gelaya marka sunan اlhuda iyo jidka hanuunka jamaacada ka mida qofka hadduu jamaacada ilaaliyo kow munaafiqnimo ilahay waa ka badbaadinayaayo munaafiqiintii salaada jamacada ku adkeed wuu ka badbaadayaa ajir fara badanoo soo marray xadiidka soo marayna wuu helayaa hanuunkii waddadiisana waa hayaa jamaacada in la ilaaliyo oo lagu ilaaliyo meeshii lagu tukanayay masaajidaheed oo lagu ilaaliyo watigii loogu talagalay wakhtigii loogu talagalay qaala xadaana abubakr bin abi shayba qaala xadaana moxamed bn bishri اlcabdi qaala xadaana zakariya bin abi zaa'ida xadaana cabdilmalik ibnu cumayrin can abi laxwasi qaal qaala cabdullaahi wuxuu yidhi laqad ra'aytunaa waxaan is aragnay wamaa yatakhallafu cani salaad wixii oo uunan ka harhaynin oo uunan ka dibdhicaynin ilaa munaafiqun munaafiq mooyeen qad culima la garanaya nifaaquhu munaafiqnimadiisa munaafiq aan qarsoonayn uurka gaal ah laakiin gaalnimadii uu qarinayay intuu qarin waayey bannaanka ayay ka soo bannaanka imaatay gaalnimadiisii unbaa jamaacada ka hari jiray marka jamaacadoo laga haro cudurkaas iyo sifada xun baa laga dhalaa sifada xun baa laga dhaxlaa aw mariidun ama qof jiroonoo kici waaye iska dhaaf mariidkii xataa fiiri in kaana almariidu inahu shaaniya kaana almariid mariidku wuxuu ahaan jiray qofka jiran la yamshi kii socda bayna rajulayn laba nin dhaxdood ayaa laba nin bau dhihi jiray iliiciya oo dhinacyaha iga gala oo garbaha iga gala xataa yaatiya salaata ilaa uu salaada ka imaado waa qofka labada dhinac la wado waa qof aad u xanuunsan wey oo xanuunkiisa uu culus yahay wamaca daalika waa soo tahbiibaya mujtamacaas fiili heerka uu gaarsiisan yahay iyo qiimaha ilaahay uu siiyey iyo qiyamka ilaahay uu subxaanahu wa tacaala uu ku manaystay mujtamac dadkoodii marbadaha ee jiranaaxata ee soo jiidaayo oo masaajidka imaanaya oo asaga oo maaratay nina qasbaynah inlaiciyo masaajidka igeeya mujtamaca bal heerkuu gaarsiisan yahay fiili iyo dadka muslimiinta ee iimaanka sheeganaya mararka qaar qaar badanoo kamid a ama qaar ka midaba sida ay salaadda u fududaystaan oo waxa yar oo aan aad iyo aad u sucusleenba salaada jamaacada looga haro oo looga tago marka in badan baa laga yaabaa inayba salaadda iyagoon tukanaynin ay ku dhintaan calaashaan wuu xanuunsan yahay xanuun baa hadduu qofka soo taabto salaadiiba inuu iloobaba oo yidhaahdo ani salaad maxaaba igadana waa xanuunsanahay oo uu kusoo fiiriya haddaad tidhahda salaada ma tukato ku yidhahdo cadowsana arrimahaas khatarteeday leedahay la ogaado dadka mardadae xanuunsan waxa ugu baahi badan ay u baahan yihiin ay kaaga mudan yihiin qofka mumaridka iyo qofka ziyaaranaya booqanayaba in salaadiisa la xasuusiyo wey oo la yidhahda ma tukati aan kuu gebagabeeyo aan kuu weyseeyo qibladan kuu jeediyo tuko fataqu ma sadactum saad kari karta u tuko una ka tegin salaada waa nasiib dara ile qofka asagaa ah inuu salaadii isagoon tukanaynin oo salaada kategideeda wax cudurdaara ma lah inuu qofka waasho ama uu maaragtay eh, dhinto mooyeene wa qaala wuxuu yidhi ina rasuula allah nabiga calayhi salaatu wasalaam callamanaa wuxuuna baray sunan alhudaa hanuunka waddooyinkiisa waina min sunani اlhudaa hanuunka wadooyinkiisa waxaa ka mida asalaata salaad fi lmasjidi masaajid lagu tukado alladii masaajidka yu'adanu fiihi salaada guud ee loogu aadaamay masaajidka laga aadaamayo in salaada lagu tukado waxay ka mid tahay sunan alhuda xadiikan soo socdaa sii faahfaahin xadaana abubakr bn abi shayba qaal xadaana alfadl ibnu dukayn abu nuxayb can abi lcumaysin can caliyi bn alaqmar can abi laxwasin can cabdillahi bni mascuudin qaal wuxuu yidhi radi allahu canhu man sarahu qofkuu farax geliyo qofkii jeceloo ku farxaayo an yalqa allaha inuu ilaahay la kulma hadan beri beri ilangeerida oo idilba berriin baan eegta ah, yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waltandur nafsun maa qadamat ligadin wey marka wax kula aatan qariib waxa imaan doona maalin baa kor istaagay geeridii marka ninkii jecel an yalqa allaha hadaa markaad dhimatana ilaahay subxaanahu wa tacala aakharaad noqotayoo ilaahay markaad dhimato waad la kulmaysaa iyo jazaadii abaalkaadii mu'miniintuna haddee aakhare ilahay way arkayaan subxaana an yalqa allaha qadan muslima isagoo muslima inuu la kulmo ilaahay qofkii jeceloo ku farxi falyuxaafid ha xifdiyo calaa haaulaai salawaat salaadahan ha xifdiyo xayu meeshii iyo makaankii ha ku xifdiyo yunaadaa bihina looga aadaamayo meesha looga aadaamaya imaadaay laleeyahay xayo cala salaat halkaa hala aado gaar ahaan ragga ayaa laga rabaa inay jamaacadu iyo masaajidka ay aadaan haweenku way tegi karaan laakiin buyuutuhuna khayrun lahuna buu nabig alayh isalaatu wasalaam fain allaha ilaahay sharaca linabiyikum nabigiisa ilaahay wuxuu u jideeyey sunana alhudaa hanuunka wadooyinkiisa wainahunna salaadaha oo jamaco lagu tukado waxay ka mid yihiin min sunani alhudaa hanuunka wadooyinkiisaay ka mid yihiin walow annakum sallaytum haddaad iska tukataan fii buyuutikum guryihiinna kamaa yusallii suu u tukado haada almutakhallif midkan ka hadha jamaacada fii beytihi gurigiisana ku tukada suu u hadhoo kale haddaad wada hadhaan lataraktum sunata nabiyikum nabigiina ariiqiisi iyo waddadiisii baad ka ka tegaysaan walow taraktum haddaad ka tagtaan sunata nabiyikum sunnada waa ariiqii weeye acama min sunnati ee sunnada oo waajibka ka soo horjeeday ma aha ariiqadii iyo manhajkii iyo waddadii nabiga calayh salaam haddaad ka tagtaan ladalaltum waad dhumaysaan waad baadiyoobaysaan <clears throat> walidalika min acdami shacaa'ir bay ka mid tahy masaajidda iyo jamaacada iyo aadaamka astaamaha diinta ee lagu garto magaalo islaam iyo meel islaam uu jooga inay tahay meesha ulu garta wey markaad dhex socoto waddamo aan muslimiinta ayna ku badnayn masaajid markaad arato waad dhaga qaadaysaa oo indhaha taaga waad wallahi mesha masaajid baa ku yaal muslimiin baa degan bay ka dhiganta wamaa min rajulin nin ma jiro yatadaharu dahaaro qaadano wayse qaadan fa duhuura dahaarada wanaajin uma yacmudu qasti ilaa masjidin masaajid aadi min hadihi masaajidi masaajidan ka islaamka ilaa kataba allaahu lahu ilahay wuxuu u qorayaa ninkaasi bikulli khadwatin tallaabo kastaoo yakhduda uu tallaabsan xasanatan xasana loo qorayaa wayarfacu wuxuu kor ugu qaadaa biha tallaabadii kalena darajatan darajo ilahay kor ugu qaadaya wayaxudu canhu wuxuu ka hoobiyaa biha tallaabadii kale sayi'atan sayi'aayo xumaan soo maaratid xasana yakhduuha xasanatan baa loo qori waa saddex shay wey xasana lagu qorayaa ajir darajada kor baa lagugu qaadi sayi'a iyo waa lagaa hoobinaya waa inta masaajidka loo sii socdo intaasba guriga ka heli maysid walaqad ra'aytunaa is aragnay wamaa yatakhallafu canha wixii oo jamaacada unan ka haraynin ilaa munaafiqun munaafiq mooyeene macluumu nifaaq nifaaqiisa la yaqaano oonan geed ku qarsoonin oo ku qarsooneen walaqad kaana arajulu wuxuu ahaa nin yutaa bihi kii la keeno isagoo masaajidka yuhaada isagoo la liicinaayo oo la jiidaayo bayna arajuliin laba nin dhexdood xataa yuqaama ilaa laga istaajiya fi safi safka safkaa la gelinaya isaga oo labada garab lagooda oo la riixaayo ayaa halkaa la keeni oo la jiidaayo warkan marka cabdullahi bn mascuud radi allahu canhu hadduunan hadda war marfuu mawquuf ah oo cabdullahi bn mascuud inuu hadalkiisa yahay ku cad hadduunan ahayn waxaa loo la dhihi lahaa waa marfuucun ila nabiyi sala allahu alayh wasalam maxaa yeelay ereyadan uu ku hadlay saxaabiga radi allahu canhu waxaa weeye waa erayo ka soo baxay min mashkaati nubuwa dhammaantood waxay ku salaysan yihiin nabiga hadigiisii iyo manhajkiisii iyo muxuu ahaa sunnadiisii sala allahu alay wasalam bay ku toosantahay ay ku qotantaa marka saxaabadan nabiga calayhi salaam intii ay nabiga la joogeenee tarbiyadiisi ay qaateen waxay wada barteen oy qaateen nabiga calayhi salaatu wasalaam aqwaashiisii iyo afcaashiisii markaasaa markay hadlaan hadalkoodii wuxuu noqonba hadalkii nabiga oo kale sala allahu aleyh waalih wasalam hadalkii nabiga oo kale leanna waxay og yihiin shareecada siay kusoo degtay iyagoo joogo maqlaaya qur-aanku soo degay siduu nabigu u dhaqangeliyena indhahooday ku arkeen tarbiyadii nabigana way qaateen calayhi salaatu wasalaam gaar ahaan cabdullaahi bin mascuud oo ah saabiqiina alawaluun dadkii saabiqiinta ahaa ee islaamka u hor islaamay buu ka ahaa radia allaahu canhu waa ninkii lagu magacaabay saaxibu asiwaak walnaclayn walwuduu waysada nabiga calayh salaam iyo kabaha nabiga calayh salaam iyo rumayga iyo cadayga nabiga alayh salaam ninkii usoo diyaarin jiray buu ahaa ee khidmada nabiga khaadim buu ahaa nabiga u khidmayn jiray sal allah aleh wasalam xataa qaala saxaabada qaarkood ay dhaheen ka abi muusa alashcari waxaan u malayn jiray cabdullaahi bn mascuud iyo hooyadiis ahlu nabigaan u malayn jiray ayay dhihi jireen waana nin hudari xataa reer qurayshayn radia allahu canhu arda siduu nabiga ugu dhowaa sala allahu aleyh waalih wasalam qaala baabu nahyi waxaa la iska reebay can alkhuruuji in laga baxo min almasjidi ida adana almuadin muadinka markuu aadaamaayo in la baxo ma aha oo masaajidka laga baxo masaajidka markii la aadaamayo maxaa carara shaydaan baa soo maray shaydaanka cararaya marka in la shabaha maaha <clears throat> inaad iska joogto masaajidka oo aadaankii oba dhacaye jamaacadii iyo salaaddii loo istaagayana maba siifadee aad joogto laakiin hadduu cudurdaar qofka leeyahay way salaamba way waysada ka burtay waa inuu baxaa waa bixi karaa ba cudurdaar kala kusoo quma masjidka lu raba inuu ku tukado ama uu dad kusoo tujiyo oo asaga ugu tukado janaasu u ordaayaa masaajidkale lagu tukanayo meel kale acdaartaasoo dhan maqbuul waayo laakiin cudurdaar la'aan inu iska fududaysto salaadee la aadaab uu dadka daba maro arrintaa iyadaa waxay tusaysaa ahmiyad iyo ihtimaam la'aan waana sida uu abu hurayre noo sheegay nabiga calayh salaamna buu ka wariye inay cisyaan tahay oo wax xun ay tahay <coughs> qaala xadaana abu bakr bn abi shaybata qaala xadaana abu laxwas can ibrahim bn muhaajir can abi shacdaa qaala kuna qucuudan fi lmasjid masaajidkaan fadhinay maca abu hurayra abu hureyre maciise radi allahu canhu waa masjidka nabiga faadana almu'aadinu muaadinkiibaa aadaamay faqaama rajulu min almasjid ninbaa masaajidka kabaay ka kacay yamshi asagoo sii socda faatbacahu abu hureyra raaciyey basarahu aragiisa ayuu saa u raaciyo ninkii sii socdau fiiriyey xataa kharaja min almasjid ilaa masaajidku ka baxay waa la yaaban yahay faqaala abu hureyra wuxuu yidhi amaa haada kaas faqad casaa abalqaasim nabi maxamed wuu caasiyey sala allah aleh wasalam nabigu caasiyey hadalkaasna waa waxaa la dhahaa almarfuucu xukmaa xadii marfuuca ay la mid tahay marfuuca culamada musalaxa waxay u qaybiyaan marfuuc sariix iyo marfuuc xukma qaala rasuulu lah iyo samictu rasuul allahi iyo arrimahaas waa marfuuc sariix laakiin erayada noocan oo kale ah in dembi qof lagu sheego oo la camalka uu ninkaa la yimi waa dembi dee qofka ijtihaadkiisa kuma imaan karo inuu qofkan caasi yahay oo nabi maxamed u caasiyey ijtihaad laguma ogaan karee nas iyo daliil bay u baahan tahay marka saxaabiguna nabigu arrinkaa ka ogaaday وxadana iبn abi cmr الmakiyu qaal xadana sufyaan hو بn cuyaynةa can cmr bn سacيidi can أshcd bn abi shacثan الmaxaaribiy can abihi qaal samictu aba hurayrata maqle wara'a waxaa ra'a rajula nin buu arkay yajtaasu masjida masaajidka gudbaaya khaarijan xaaluu baxaya saasuu masaajidka udhex jeexay isagoo ka baxayaba waa goorma bacda aadaan aadaanka kadib faqaala wuxuu yidhi ama haada kaas faqad casaa abalqaasim sala allahu alay ali wasalam marka qariino iyo wuxuu ka ogyahay ayuu sidaa u yidhi tuhmo keliya lama ogolo inuu qofkaa cudurdaar leeyahay marka abu hureyre radi allahu canhu hadalka uu jasminaayo waa inuu ninkaa yaqaano oo ka og yahay waxa uu ku sheegayo inuu maarata cudurdaar lahaan u baxay baabu fadli salaati cishaa salaada cishaha iyo wa salaati subxi subaxa salaadiisa oo fii jamaaca lagu tukado fadliga ku jira ajirku mar walba wuxuu la socdaa calaa qadri tacab inta culays iyo dhibaato qofka uu soo gaarayo ayuu ajirkuna la socdaa oo salaada cishaha iyo subaxu salaadaha kale way ka culus yihiin in culayska qofka uu xumbaaro oo mashaqadaasi uu jeexo oo maro oo salaada jamaacada uu ku dadaalo ajirka soo socda ayuu helaya xadaana isxaaq bn ibrahim akhbarana muiira bnu salmta almaqzumi qaala xadaana cabdlwaaxid huwa bnu ziyaad qaala xadaana cumaan bnu xakiim qaala xadaana cabduraxmaan ibn abi camrata qaala dakla cumaan bnu cafaan almasjida cumaan bnu cafaan amiir lmuminiin radia allahu canhu ardaa di wuxuu soo galay masaajidkii bacda salaati lmaqrib salaadii maqrib kadib ayuu faqacadba iska fadhiistay waxdoo keligiis cishuu raba inuu kusii sugo faqacadtu ilayhi waan la fadhiista anna faqaala wuxuu yabna akhii walaalkii wiilkiisiyow samictu rasuula allah oo qofka ka yar oo dhan bay saas ka dhihi jireen samictu rasuula allah nabiga calay salaam baan maqloo yaquulu leh man salla alcishaaa qofkii cishaha tukada fii jamaacatin faka'annamaa qaama nisfa alleyl habeenka niskii isagoo taagnaa oo salaatuleyl u taagnaa buu la ajir yahay waman salla subxa ninkii subaxa ku dara fii jamaacatin sana ku tukada fakaanamaa salla leyla kullah habeenkao dhan isagoo tukaday buu lamid yahay marka labadaa salaadood qofkii tukada jamaacana ku tukada isagoo salaatuleyl xaloo dhan u taagnaa buu lamid yahay ajirka laga helaayo marka waa ajir aad weyn wey waxadaniihi zuhayr bnu xar markaa inaan masaajidka imaado oon fadhiisto oo maqribka kadib sii fadhiyo jamaaco ishaaan sugayaaye ajirkaasaan rabaa buu leh waxadaniihi zuhayr bnu xarbi qaal xadaana moxamed bin cabdillahi alasdiyu xaa waxadaanii moxamed bnu raafici qaal xadaana cabdurazaaq jamiican can sufyaan can abi sahli cuثmaan bn xakiim bhada islam mila qaala waxadaanay nasr bn caliy اljahdami qaala xadaanaa bishr yacni bn mufadl can khaalidin can anas bn siriin qaala samictu jund bn cabdillaahi yaquul qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu yidhi man salla subxa qofka subaxa tukada fahuwa fii dimat illah ilahay dimadiisu ku jiraa ay damaanuhu wa cahdahu wa amaanah cahdigii iyo ammaankii iyo damaantii ilaahay buu ku jiraa falaa yadrubanakum marka cahdiga ilahay buu ku jiraa qofkaas cahdiga ilaahay ku jira ee dimada ilaahay ku jira waa inuu horta ilaaliya cahdigaas u qaaday oo salaadaha sidaa u tukaday u ilaaliya kow laba qofkaa cahdiga ilaahay galay ee dimadii iyo ammaankii iyo damaanadii ilaahay haystaa damaanadda ilaahay haystaa dadow ha ku xadgudbina qof salaad subax tukaday oo salaad cisho tukaday oo jamaacada tukaday oo muslim mu'minah weli min awliyaa'illaahi aweeyaane iska jira wey falaa yadlubanakum allah ilaah ina dalbin ina raadinin min dimatii dimadiisa iyo damaanadiisa iyo cahdigiisa qof ku jira bishayin wax xumaanood ku samayseen yuuna inaga dalbino hadhow deenna fa intuu ina haleelo alleh fayakubahu inagu tuurin fii naari jahanama jahanama naarteeda <clears throat> naarta jahannam inagu tuurin oo qofka asaga ee salaad subax tukado ilaahay dimadiisa iyo damaanadiisa iyo cahdigiisa ku jiray ammaankiisii qofkii ku xadgudba ilahay baa intuu qabto naarta ku tuurayo waa tafaasiirta xadiidka lagu fasiray oo ugu fiican waay وxadثnii yعquب بن ibrahim الdwrqi qaala xadaثna ismaaعiil عan khaalidi عan aنس بn siriin qaala samictu jundaban jundub baan maqlay alqasri yaquul isagoo le qaala rasuul الlah rasuulka alayه الsalaam wuxuu yihi man salaa salaaةa الصubحi qofkii salaada subax tukadaa fahuwa fii dimat الlah dimada ilahay buu ku jiraa ammaankiisi iyo cahdigiisi iyo damaankiisi falaa yaطlubanakum الlah ilahay yuuna dalbino inaga raadinin fii min dimatihi bishay dimadiisaas iyo ammaanadiisii wii qofkii maganta ilahay ku jira qofkii maganta ilahay ku jira ayuuna naarta ilahay naga dalbin fainahu man yadlubuhu min dimatihi bishay yudriku waa soo waa haleelaya ilahay kama fagan kartid uma yakubu wuxuu ku tuurayaa yakubahu calaa wajhi wajhi uu fii naari jahanama ugu tuuraya qala xadaana abu bakr bin abi shayba qala xadaana yaziid bn haaruun can daawuud bin abi hilda can xasan can juda bn sufyaan can nabiy sal la slm bihada walam yadkur fayukibahu fi naari jahanam baabu ruqsa fi takhallufi waxaa la ruqsooyey o la ogolaaday haddii jamaacadii laisku booriyey oo la yidhi ku dadaala oy noqotay sifa min sifaati lmu'miniin muminiinta sifaatkooda ka mida <clears throat> bismillah kamida haddii la yidhi haddana ruqsaa jirta wa waxaa jirta la yidhahdo acdaaru ljamaaca jamaacada iyo salaadoo jamaca lagu tukado cudurdaar ah oo qofka uga hari karo maradkii baa lamida qofka uu lagu cudurdaarayo cabsi baa jirta oo baa ka mid a ah, qabow daran baa ka mid a ah, matarkii iyo roobkii baa ka mid a ah, waxyaalaha acdaaru jamaacada waana wax markaa mashaqo muxaqaq ah oo qofka ka soo gaaraysa ee inuu wax yar oo uu ka gudbi karo oo wax weyn sii ahayn uu iska ballaarsado tawasuc lama ogolo iyo ruqasta in maarata la waasiciyo tatabuc ruqas ma fiicna laakiin wixii daruuro oo cudurdaaro qofka uu ogyahay naftiisa inaan dhibaato way ka gaari waa loo ogolya inuu oga hadho jamaacada xadaanii xarmala bnu yaxya tujaybi ahbaranaa ibnu wahbin ahbaranii yunis can bni shihaabin ana maxmuud bn rabiic alansaariya xadaahu ana citbaan bnu maalikin wahuwa min asxaabi nabiy citbaan saxaabada nabigu ka mid ahaaye radia allaahu canhu niman shahida badaran weliba raggii beder ka qayb galay buu ka mid ahaa niman gaar ahoo saxaabada ka mid ahoo beder ka qayb galay oo saddex boqol iyo dhowr iyo toban ay ahaayeen asxaabu badr min alansaari reer ansaareeda annahu ataa rasuula allah nabiga calayhi salaatu wasalaam buu u yimid faqaala wuxuu ku yidhi yaa rasuula allah innii qad ankartu basarii araggaygii baan inkiray sida hore miihii oo indhahaygii baan daciifay xoogow indhala'aana ayuu dar ii sheeganayaa wa ana usallii liqowmii qoomkaygaanan tujiya oo imaan baan u ahay waidaa kaanat ilamdaaru amdaarta iyo roobabku markay imaadaan saara alwaadii toggii soo rogi alladii baynii aniga iyo wa xaafadii masaajidkooda noo dhexeeyey xaggaasuu marka masjidka ka jira walama stadic ma karo an aatiya masjidahum masaajidkooda inaan tago oo aan toga iyo biyaha dhex maro fa usalliya lahum dadka aan tujiye ma karo waditu waxaan jeclaaday annaka adigu yaa rasuul allah taatii inaad baatima ii imaato fa tusallii fii musalla gurigayga aad igu tukato meel mawlaca ka dhigto oo aan ku tukado faatakiduhu musalan aan ka dhigto tusalliya fii musalla makaanu salaad faatakiduhu musalla tabarukan biaahaarika yaa rasuul allah saasay ka dhigan tahay anoo barakaysanaya aahaartaada iyo meeshaad taabatay ee ku tukatay barako weeyaane nagu igu tukan rasuul allow taxdiidka qibladana waa ka rabaayo qiblada inuu dhinaca u tukado nabiga calayh salaam xaggu nabigu u tukado waa nas oo qiblada xaggeeda weeye ijtihaad ma aha qaala wuxuu yidhi faqaala rasuulu nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi saafcalu waan yeeli in shaa allah tanna waa la taquulanna lishayin inii faacilun dalika hada ilaa insha allah waxaasaan samayn doonaa dhihin adoon insha allah raacinin saafcalu in allah buu yii nabigu insha allah waan samayn doonaa qaala cutmaan wuxuu yidhi faqadaa rasuulu llah nabiga calayhi salaam baaba soo kal lahay wa abu bakrin abu sidiiq wey radia allaahu canhu waana manqaba iyo fadli abu uu leeyahay nabiga meesha u baxaba waa raaci jiray xiina goortii buu nabigu noo yimid irtafaca nahaaru maalintii ay kor noqoto barqinkiibuu noo yimid faista'dana rasuulu llah nabiga calayhi salaam baa ilan dalbay faadintu la an uhidma gurigiibuu ma soo gala yiri dada waxaa laga qaadanayaa qofka inuu guryaha markuu tagaayo idan weydiistaa uuna iska gelin walow idan musbaqaba ha haysto walow idan musbaqaaba ha haysto oo marka hore ii imowba haddaad tidhi ii imow oo ii imowda aad tidhi ay ka soo wareegaan marka dambe uu imaado ii imowda hore ku soo geli maayo ma soo galaa buu leeyahay ilan isdiyaarin baa la rabaaye inamaa jucila alisti'daanu min ajli lbasar buu nabiga calayh salaam istiidaankan iyo guryaha idanka la weydiisanaya dadka in araggaada laga badbaado oo wixii isha ku dhacda aan la rabin laga sii diyaargaroobo ayaa loogu talagalay <clears throat> faadintula waa u idmay falam yajlis ma fadhiisanin nabigu xataa dakala albeyt riwaayakan nusakda qaar xiina dakala albeyt guriga markuu galay nabiga calayh salaam ma sii fadhiisanin uma qaala wuxuu yidhi ayna tuxibu xaggee jeceshahay an usaliya min beyti gurigaada xaggee jeceshahay inaan kugu tukado ood musall ka dhigata adiguna waa shayga muhimka ama ahmiyada qofka uu ahmiyada shayga waxaa laga qabanaya xadiidka in lagu dhaqaaqo shayga danta markaasi loo yimid in lagu dhaqaaqo in lagu bilaabo waxa kale ha iska raacaan nikaax baa loo yimid soo caqdii hore laga gudagalo xaajaa loo yimid soo xaajadii hore laga galo qof baa qur-aan la akrisoba qur-aanka markaa bahar la saaro wax uu noqon doono xaal lama ogo marka kadib ayaa waxyaalihii kale ee abamartisoon ah ama muxuu ahaa soo dhaweyna waxaas marka kadib hala galo laakiin muhiimaddii loo soo qastay yaan ayada laga dhigin wax taanawi ah oo lambarka labaad ayaan laga dhigin qaala wuxuu fa ashartu ilaa naaxiyati min albeyt xaggeen kugu tukadaa buu nabigu soon fadhiisanin ashartu waxaan ishaaray ilaa naaxiyati min albeyt meel guriga kamid a ah halkaa iigu tukanabi allow faqaama rasuulu llahi sala la alay slam baa istaagay fakabara salaadii buu gala allahu akbar faqumnaa waraa wanagar gadaashiisa intaan istaagnay yaanu la tukanay oo salaada sunnadaa jamaaco waa lagu wada tukan karaa fa sallaa ragcatayn laba ragcadood buu nabiga tukaday uma sallama waa salaamo naqsaday waxaa laga fahmayaa salaatuleyli matnaa matnaa inay salaatunahaarra sidoo kale ay tahay laba ragcadood loo tukan laba ragc loo tukan qaala wuxuu yidhi waxabasnaah nabigaan yar reebnay calayhi salaam calaa khasiirin ayaa u reebnay xoogow shurbad ah khasiirku waa shurba carabtu xataa shurbay dhahaan shurbada carabtuna waxaa weeyaan waa uuji uuji lagu daray hilib yaroo la googooyey ku bislaaday uujidaa iyo hilibkaa la googooyey oo lasu isticmaalaya khasiiro la dhahaa sanacadahlo nabigaan u samaynay alayh salaatu wasalaam nabigaan u samaynay tawaaduca nabigay ogaayeen calayhi salaatu wasalaam wa ilaa nabiga calayh salaam cidankiisa iyo mansiladiisa iyo martabadiisu waxay uu u dhigmay in maalintaa loo loogo neef loo gowraco laakiin waxay og yihiin nabiga calayh salaam waxaasoo dhan isku mid inay tahay oo allaala wixii loo dhiibaba uu ku qancaayo oo raalli ku yahay tawaaducaayo sal allah alay wasalam low duciitu ilaa kuraacin aw diraacin la ajabtu uu dhihi jiray haddii mijin mijin leefaana mijintii iyo garab lagu yeero waan ajiibi lahaa qaala fahaaba rijaalun rag baa soo aruuray min ahli daar xaafadii dadkii deganaa ka mida xawlanaa gaararka anagi oo qof culamo ah ama ahlulfadli ah ama ahlulkhayr ah hadduu meel imaado in lagu soo aruuro loo imaado waa mudan yahay marka gurigii baa marka laiskugu imaaday oo nin walba nabi maxamed inuu arka calayhi salaatu wasalaam oo indhihiisa iyo araggiisa uu soo cusboonaysiisto mar walba way jeceliin mar walba inay arkaan hadda hadday ka soo kaceen haddana way ku farxayaan araggiisa waxna ay ka maqlaan ay ka dhagaystaan liannahu ficilkiisa iyo qowlkiisa iyo taqriirkiisa intaba waa diin waay diin weeyaan xata ijtamaca fi lbeyt gurigii waxaa ku soo arooray rijaalun rag dawuu cadadin tira u saaxiiba gurigii baa buuxsamay faqaala qaa'ilu minhum mid ka mid ah hadlay ayna maalik ibnu duqshun buu yidhi arrimaha noocaas oo kale fuduuliga way dhacdaa in dadka qaar laga hadlo oo hebel away iyo wax la dhaho dadka qaar hebel awaydaasi ama qof magaciisa la sheego waxay rabaan wasiila in qofka asaga wax laga sheego inuu asaga toos u ma rabo ma bilaabayo amau ka xishoon laakiin magaciisuu sheegi markaasaa dee lagu bulaami oo lagu habsani oo lesasaas wey sasaas wey halkaasa sheekadu ka bilaabani marka ayna maalik binu duqshu wa maalik binu duqshana ma aragnay awey faqaala bacduhum qaarkood baa waxay dhaheen dalika munaafiq kaa waa munaafiq laa yuxib llaha warasuula ilah iyo rasuul midna ma jeclo nabigana salaaddii sunnadeeda jamaacadeeda uu tukanay kadib sunno kalu iskasii tukanaya faqaala rasuulu lahi sal slam baa wana maqlaya wuxuu yii markuu ka baxay salaada laa taqul laka lahu dalik sidaa ha dhihin min baabi difaacu cirdi lakhii akhiika wey walaalkaa cirdigiisa inaad difaacdo oo qof hadda wax ka sheega ad tiraa war ka dah laa taqul lahu dalika saha ku dhihin alaa tarahu miyaadan arkin qad qaala kii inuu yidhi laa ilaaha ila allah yuriidu isagoo la jeedo bidalika wajh allah ila saasa asala oo shayga daahirka ah qofka uu muujisanayo in xiriirka baatinkana ay isku xidhan yihiin sidaas annaga xukumayna naxnu naxkumu dawaahir qofka laa ilaha illa allahu yidhi mu'min muslima inuu yahay oo wixii axkaam muslim ahaana la marini waddadii muslim ula dhaqmi lahaana lagu dhaqmi ixtiraamki muslimun ahaana la marini taasu macnaga xukumayna marka wajalla inuu ula jeedo ama nabiga loo waxyooda calayh salaam inuu yahay qofkan laa ilaha illa allahu daysay mid sidqi oo run ah qaala wuxuu yidhi qaaluu waxay dhaheen saxaabadu allah wa rasuulu aclam ilahay rasuulkiisa og inuu ilahay darti ola jeedo qaala nabigu wuxuu yidhi fainamaa nara qaala ninkii asaga ahaa ama kamid ahaa hadalka uriyey wuxuu yidhi fainamaa nara waxaan saa u leenahay waxaan aragnaa ninkan wajahu waji furaantiisa wa nasiixatahu iyo naseexaynta uxutarka lilmunaafiqiin munaafiqiinta buu ku dhex jiraa u waji furan yahayoo mar walbaba uu ka tirsan yahay saas darteed jaliisulqowm qoladaa uu la socday uu ka mid yahay uma anagana ku xumbaarray inuu munaafiq yahay qaala faqaala rasuulu lahi sala allah alay slam wuxuu yidhi faina allaha qad xarama cala annaar ilahay naarta waa ka xarimay man qaala laa ilaaha ila allah qofkii yidhi yabtaqii bidalika wajhu wajha allaahi ilahay wejigiisai alla dartiina u yidhi qofkaa naar ilahay waa ka xarimay maxaa yeeley qofka laa ilaha ila allah alla dartii u yidhi laa ilaha ila allah axkaamteedii oo dhan iyo muqtadayaadkeedi oo dhan buu la imaan laa ilaha ila allah waxay reebaysa o dhanna waa ka tegayaa saasaa waxay tusaysaa inuu yabtaqii bidalika wajh allah ilahay wejigiisa ola jeedo laakiin munaafiq laa ilaha illa allahu iska yidhi waxaa lagu garan laa ilaha illa allahu intuu yidhi ilahay waxaan haynan caabudayna male iyo cibaadadii uu sheegayana ka tegaya laa ilaha illa allah macnaheed waxa weeye alle keligii baan caabudayna awa cibaado ma tukado ma soomo ma sakeeyo ma xajiyo ma cibaadayso ma daacayso marka waxaad garanaysaa yartaqii bidalika wajalla ina jir laakiin markii qalbiga ay gaadha laa ilaha illa allah alla dartiina ay noqoto allaha macbuudka xaqa aheed qirtay inaad sa keligii caabudi cibaadadiisaa sanka u saaraysaa oo la imaanaysaa qaala ibnu shahaab wuxuu yidhi uma sa'altu lxusayn ibnu muxamed alansaariy wahuwa axadu bani salim mooyaane wahuwa min saaraatihim madaxdooduu ka mid ahaaye can xadiidi maxamuud bn rabiic buu yaa weydiiyey fasadaqahu bidalika waa rumeeyey oo wuxuu waa run maxamuud bn rabiic xadiidkiisa uu citbaan binu maalik ka wariyey shaahid baa la dhahaa marka hadduu saxaabigan xadiidkii saxaabi kale ku raaco shaahid baa la yidhahdaa ruwaadda israacaysana mutaabaca la yidhaahdaa almutaabaca iyo ashaahid labadaasay kale yihiin waxaa udhexaysa wax ictibaar la yidhaahdo oo ah in la raadiyo waxa israacaya ee isku maaratay mutaabacana mise shawaahidda ah ictibaar wey waa ariiqii ariiqa ijraa'aad waxadaana maxamed bnu raaficin wacabd bnu xumayd kilaahuma can cabdirazaq qaala ahbarana macmar can zuhri qaala xadaanii maxamuud bnu rabiic can citbaan bni malikin qaal ataytu rasuula allah nabig alay slam baan u imaaday wasaaqa alxadiida bimacnaa xadiidi yunis qaala ahbarani hayra anahu qaala faqaala rajulu ayna maalik bnu duqshin nin baa wuxuu yidhi awa ninkii maalik binu dukshun ahaa aw dukayshin ahaa taskiir wazaada fi lxadiid qaala maxmuud baa wuxuu yidhi maxamuud binu rabiic waa saxaabiyun saqiir faxadadtu bi alxadiid nafaran koox baan u sheegay saxaabaa fiihim uu ka mid yahay abaa ayuub alansaari uu ka mid yahay saxaabigii weynaaye jaliilka ahaa meesha qubrus layihahdo ku xabaaran yahay faqaala wuxuu yidhi maa adunnu u malayn mahayo rasuula allahi sal l slam qaala warkaa aad sheegayso laa ilaaha ila allahu qofkii yidhahda xarama allahu calayhi naar naar buu ilaahay ka xarimay xadiikaas inaad nabiguu nabigu ku hadlay maa adunu rasuula qaal inuu yidhi u malayn maayo bu maa qulta waxaa tiri oo wiil yar baa tahay maxamuud bin rabiic buu marka hadalkiisa ku celiyey ku radiyey qaala maxamuud wuxuu yidhi faxalaftu ilaahay baadan ku dhaartay in rajactu haddaan laabtay ilaa citbaan citbaan binu maalig haddaan ku laabtay iyo mawliciisii haddaan ku laabto markaa meel kale socdeene an asaga inaan weydiiyo masaladan ayada qaala farajactu ilayhi citbaan baan ku laabtay fawajadtu waxaan helay shaykhan xaalu yaha kabiiran asagoo odagoo duqoobay yaan madiina ugu tegey qad dahaba uu tagay basaruhu aragiisii intii dhowdhawaheedee hore xilliga nabiga dam waa sigana beeray wa huwa imaamu qowmihi asagoo qoomka halkaa inta iskugu imaadeen meeshii gurigiisaha mawricii masjid buu noqday halkii baa la iskugu imaadeen nin qiimo badanoo badri ah oo la jecel yahay buu ahaa halkiisaa loo soo raray fajalastu ilaa janbihi dhinaciisaaan fadhiistay aayar fasa'altu waxaan weydiiyey can hada alxadiidi xadiidkanaan weydiiyey hadda ka hor muddo fog buu sheegay faxadaaniihi wuxuu iigu soo celiyey o iigu sheegay kamaa xadaaniihi awala mara marka hore si igu sheegay buu xadiidkii binafsihi ayuu iigu sheegay buu rabtii igu sheegay abu ayuubna marka waxaa ogow la weynaatay laa ilaha ila allah oo hadde acmaashii kale aan la raacinin awey yani arrintaasi itikaal inay noqoto oo dadku ay dhahaan laa ilaha illa allahu maan anagu ilahay dartii u niri oo naar ilahay waa naga badbaadiyey itikaal inayna noqonin qaala zuhri wuxuu yidhi zuhrina waa kaloo asagana tiibuu daba socdaa sii abu ayuub oo kale ayuu isagana daba socdaayo wuxuu leeyahay uma naزlat bacda dalika faraa'idu kadib waxaa soo degay laa ilaha ila اllah waa janno lagu geli kadib oo naar laga badbaadi kadib waxaa soo degtay faraa'idu faraa'id wa umuuru waajibaat naraa aan aragno ana alamra umuurtii intaha ilayha inay ayada ku dhammaatay kadib waajibaad iyo faraa'id baa timid oo qofka la imaadana uu janno ku geli qofkii la imaan waayana laa ilaha ila allahu keligeed uuna hore janno ka gelaynine naar inuu galo oo macaasidii iyo dunuubtii iyo kategitaankii waajibaadkii in naar lagaga gooyo ayaa ka dhalanaysa oo laa ilaha illa allahu kuwa leh baa naarta gelaya bisababi tarkihim alfaraa'id faraa'id bay ka tageen wairtikaabihim maxaarim maxaarim iyo muxuu ahaa munkaraad iyo xumaan bay la imaadeen marka kadib markii la dahira kadib ee laa ilaha ila allahu lagu shafeeco oo jannada ay soo gelayaan masalada marka waxay ka dagaalamayaan salafulumma saxaabada iyo taabiciinta waman tabicahum biixsaan masalatu irja ninka murjiga la yirahdo ama fariiqa la yirahdo ama kooxda la yirahdo murjiyada la yirahdo oo leh laa ilaha illa qofka hadduu yirahdo iimaankiisa waa buuxaa wax kasta oo macsiya la yimaadana waxba ma dhibayso wax waajibaada uu ka tegaayana waxba ma yeelayso jannada hore ka gelaya iimaankiisa waa dhammaystiran yahay halkaa waxaa tuuran khawaarij oo le laa ilaha ila allahu iyo salaad iyo cibaado kasta la imow haddaad la imaato laakiin aad dembi la timaada kabiiraah dembi camalkaadoo dhan waa buraya oo gaal baad noqonoo naar baad ku waari marka kuwana waciidiya la dhahaa kuwana wacdiga ayay qaateen yabooha alle iyo laa ilaha ila allahu iyo jannada lagu gelaya fadliga iyo tarqiibkay qaateen iyo in qofka loo bishaareeyo kuwana waciidka iyo aayadaha iyo nusuusta ka hadlaysa in naar iyo cadaab lagu gelayo dunuubta qaar iyo macaasida qaar iyo ka waajibaadka qaar tanay ku dhegayn labada daraf bay kala haystaanoo darafay naqiid baa la dhahaa dhexda waxaa ku jira salafkii baa ku jira salafiyadii baa ku jirta ahlu sunnihii baa ku jira jamaacadii baa ku jirta daa'ifadii mansuuradeed baa ku jirta oo qaba in axkaamta shareecada iyo adilada laysku wado oo qofka in iimaankiisu uu u baahan yahay acmaasha in la raaciyo iimaankan uu yahay qowl iyo ficil iyo qowl iyo ficil iyo caqiido intaa inuu yahay haddii la waayo wax macaasi uu la imaado ama waajibaad uu ka tagana inuu iimaanka nusqaamayo yaziidu bidaaca wayanqusu bilmacsiya hanay qabaan qofkii marka macsiyadiisa iyo dunuubtiisa ay oo badatona isagoo laa ilaha illa allahdi ayna ka burin oo mu'min oo muslim ah laakiin dunuubtaa badatay miisaanka haddii loo saaro oo dunuubtiisa ay fara badato in naarta uu mudanayo mashiyada ilaahayse uu ku jiro hadduu rabu iska cafin karo kadibse naarta laga soo saari oo naarta una ku waaraynin ilaa ehelkeedii khaalidiina fiiha la yidhi gaalada ahaa halkaasi selaf mareen marka waddadaas saara waddadii xaqa heeda in marka adiladan oo kale markay selafka ka hadlayaan itikaalka iyo murjicada wararkoodaas ay radinayaan uma nazla bacda dalika ha lugi inuu laa ilaha illa allahu baan haysta intaad tidhaahdo waa jihadka ka tegin waxayse culamadu ka hadlayaanoo daqiiq ah laa ilaha illa allahu wabtaqii bidalika wajh allah idaa soo maray wajh allaahi wuxuu qofka oola jeedaa laa ilaha illa allahudaas ay ka run noqoni marka uu ilaahagaas keligii uu caabudaayo cibaadadiisii uu la yimaado markaasaa la dhihi karaa alilaahi waa run laa ilaha illa allah waa ka dhab la dhihi karaa uma naزlat bacda dalika faraa'idu wa umuuru naraa aan aragno ana alamra intaha ilayha marka hore laa ilaha illa allah waa usoo xerogeli jiray kadibna waajibaad baa la yidhi ha la raaciyo faman istadaaca qofkii kara an laa yaktara inuun ku kadsoomin laa ilaha illa allah keligeed falaa yaktara inuuna kadsoomin war ha kadsoominaw Ah, laa ilaha ila allah waxay u baahan tahay sida uu yii ninkii la dhihi jira wah binu munabbih alaysa laa ilaha ila allah miftaaxu janna layidhi laa ilaha illa allahu soo jannada furaheedii ma aha wuxuu yidhi balaa walaakiin miftaax iyo fura muxuu u baahan yahay furaha wuxuu u baahan yahay ilku u baahan yahay ilka hadduu leeyahayna meesha wuu kuu furi hadduu furana furaha ilka lahayna oo meesha ayada lagu furaayo wax loogu talagalay oo xanaafha uu qabsanayso oo uu ku furay hadduuna lahaynna hadda guriga kuu furi mayso marka laa ilaha illa allahu miftaaxuljanna weeye ilkaheedii oo ah waajibaadkii waa inay wadato xaaraamtii iyo munkaraadkii iyo macaasidii iyo kabaa'irtina waa in laga tago markaasuu furihii wuxuu noqonayaa furo kuwaalati leh oo wax ku furay waxadaana isxaaq bn ibrahim ahbarana waliid bnu muslim can alawsaaciyi qaala xadaana zuhriy can maxmud bn rabiic qaala inii la aqilu majatan waxaan ogahay inuu saxaabi yahay buu rabaa inuu ibaatiyo noo caddeeyo nabiga calayh salaatu wasalaam baa gurigooda yimi wuxuu leeyahay inii laa aqilu waxaan garanayaa majatan tufid majahaa u tufay rasuulullah nabiga calayh salaam min dalwin wadaan fii daarina gurigaanaga ku taalay wadaan fii daarina gurigaanaga taalay oo biyo ku jira wadaantaasoo biyo ku jiray wadaanta waa bahasha ceelka biyaha biyaha lagaga soo qaada wadaan la yihahda marka laga horeda waxyaalo kale maqaar iyo waxba laga samayn jiray way soo socotay bambiira waxbay noqotay hadda garjan baa shaqaynaya iyo garaangaras ku kalaga gooyey marka min dalwin fii daarina wadaantaasuu nabiga calayh salaam intuu cantuugay ayuu saa igu tufay buu yidhi fuufku siiyey mudaacabe iyo ilmaha inuu ka farxiyo o ka qoslisiiyu rabaa rasuulka calayh salaatu wasalaam waxyaalaha maskaxdiisa imaankiisa ku hari bayna ka mid tahay oo haddaba saxaabinimadii uu ku helay ila saxaabi waxaa la yidhahdaa ninkii nabiga la kulmay calayh salaatu wasalaam isagoo mu'mina wamaata calaa dalik inuu nabiga la kulmay maxaa u daliila tanaan xasuusanayaa buyi tan uga soo shirtegay waa loo oggolaaday marka shan jir buu ahaa bukhaari raximah llah wuxuu u baaraystaa ilmaha xadiidka marka laga hadla taxamul alxadiid xadiidka xumbaaridiisa sinniga iyo daadee ilmaha yar shani jir hadduu yahay waxa mucawal calayhiga almucawal calayhi huwa tamyiiz walaysa sin waxaa la fiirinayo waa tamyiista iyo garaadka wey shan jir buu ilmuhu garaad ku yeelan karaa toddoba sano waxba shardi maaha marka shan jir asagoo ah buu soo iyo warka nabiga kala kulmay waa noo soo gudbiyey axkaam baan ka qaadanaha dawaakan laakiin marka laga warinayo ilmaha yar xilliga taxamulka waa tawasuc waa la waasixin taxamulka marka cilmiga lasoo baranayo qof kasta xaalad kasta wuu ku soo qaadi karaa oo gaalbaa baa cilmi iyo diin soo xumbaari kara nabiga ka soo qaadi sala allah aleh wasalam laakiin warkiisa waxaan qaadanaynaa markuu noqdo qof cadli ah muslim ah oo soo islaamo markaasa warkiisa la qaadan marka marxalat taxamul ashal min marxalat aladaa marka taxamulka hore waa laga waasicin waa la tasaahuli laakiin marka laga qaadayo qofka warka loo sheegay waa qofka ku kalsoonnahay tamiistiisa iyo caqligiisa iyo muxuu aha iimaankiisa islaamnimadiisa ilmaha yar markaa warkiisa waa la qaadan karaa saasuu buhaari usoo dalishay shan jir buu ah qaala maxamuud faxadaanii citbaanu citbaan baa ii warramay ibnu maalik weeyaane qaal qultu yaa rasuul allah rasuul allah ina basarii qad saaca basarkayga araggayga baa xumaaday meeshan masaajidkayga xaafadda ma aadi karo toggaasaan gudbi karin wasaaqa alxadiid ilaa qowli fasallaa binaa ragcatayn laba ragcadood buu nabigu tujiyey waxabasnaa rasuul allah nabiga alay salaam maa yar xabisnay oo yar reebnay oo nirnab allow joog ilan ixsaanka uu sameeyey iyo inta nabiga yimid karaamuu mudan yahay calayh salaam calaa jashiishatin ayaan u diyaarinay salcanaha allahu on samaynay jashiisha hadiisaa soo marray marnow waa cuntadaasi xoogo waa loo diyaariye saa iska mutawaadic ah walam yadkur maa bacda wixii ka dambeeyey min ziyaarati yuunus bn cumar mayna sheegin baabu jawaazi ljamacati fi naafila jamaacadu way bannaan tahay in lagu tukado jamaaco fi naafilati salaad naafila salaada faradkaa jamaacadeeda ogaanay waaba waajib cayni ah iyo waa waajib kifaaya ah. markay ugu yartahay bay sunna muakada tahay marka laakiin salaada sunnada ahna jamac waa lagu tukan kara o dhibaata maleh waxaa kaloo la tukan karaa cas iyagoo isku darsan waajib iyo sunno waa la isku ihan karaa waajib iyo sunnana waa la isku xidhan karaa wasalaati calaa xasiir wa baabu salaati in lagu tukan karo calaa xasiirin darin xasiirku waa darin iyo jaambi iyo waxaad tirahdaba timirta maarata laamaheeda ayaa laga samayn jiray iyo caleenteeda wakhumratin iyo khumro khumrada waa sajaayad yar oo maa yakhmuru lwajha inta wejiga wax daboolo oo yar buu ahaa oo salaada sujuuda loogu talagalay ama muxuu ahaa inta qofku ku tukanayo wahaobin iyo mara iyo waqayriha min daahiraat waxyaalaha daahirkaa yacni inaad carrada wejigeeda saarto keliya ma ahee waxna waa iskaga dhigi kartaa wey waxaan soo marray waxyaalaha xaa'ilka ah ee qofka tukanaya iyo ardada iyo carrada u dhexeeya saddex baan u qaybinay yaa sheegi kara saddexdii saddex xaala loo qeybiye xaalaat اxawaaili alaaثa waxa aad ku tukanayso wejiga aad wejiga saarayso saddex baa loo qeybiye ko yaa sheegi kar ko aha hay kor qod alxaayil almunfasil sida hadda waa wa ah, adiga dhulka inin dhexeeya laakiin waa wax kaa soocan sida darintii iyo sijaayadii iyo waxaasoo kale wey taa iyada muran kama taagna way laba marka cagsiga ka fahma alxaa'il almutasil xaailka mutasilka ah laa yanbaqi in daruuro iyo xaaje ay timaado anas bn maalik waan soo marray xadiidkii nabiga alay slam bay la tukanayeen qoraxdii baa adu kulan wejigooda laakiin dhulka saari waayeen yay maryahoodii ku sujuudayeen maradaas marka maraday qaban waayo taas waxaa weeyaan haddii daruuro iyo culays uu imaado ood wejiga dhulka dhigi weydo amaamadaadi haysatay iyo kumkaadi iyo wabaad dhigan kartaa ku sujuudi kartaa haba dhima laha midda saddexaadna asujuud ala cala alacdaa xubnahaadii iyo inaad ku sujuuddo gacantaadiba taas maxaa nidhi laajus ma banaana ma banaana maxaa yeele waxaa imaanaysa toddobadii xubnood ee layidhi mid walba sujuuddeedii yani iskeed hawloo sujuudo xubnihii qaar ka mida meesha ka baxaya umirtu an asjuda calaa sabcati acdaa acdaa fii riwaayati acdum tanaa marka meesha ayaa ka baxaysa lama ogolo haddii fitne aamin laga yahay oo maxduur sharca meesha unan imaanaynin ka khalwatin wamaa iyo lamida ah, khalwo oo kale faakala minhu markaasuu cuntadii wax ka cunay nabiga calayh salaam anas iyo saxaabadii reerkii ehelkii o dhan baa wada jooga uma qaala nabiga alay salam wuxuu yidhi qumuu kacafu usallii lakum a inii tukadeen cuntadii markuu nabig alay slam wuuu inii tukadeen ila wuxuu u imaaday nabiga loogu yeehay salaadna ahayn hadda cuntaa loogu yeehay cuntadii buu ku bilaabay kadib salaadii qumuu fa usallii lakum a inii tukadeen qaala anas bnu maalik baa wuxuu yidhi oo barakadii rabaa nabigu inu reebo ducadii u reebo khayr iyo wanaag ay helaan anas binu maalik baa wuxuu yihi hadduu nabigu yihi waan tukani meel munaasaba inaan u raadiyo faqumtu markaasaan kacay ilaa xasiirin lanaa darin aan lahayn darin ama jaambi qad iswadda madoobaatay min uuli maa lubisa qad iswadda madoobaatay min tuuli maa lubisa isticmaalkii la isticmaalaya dheerarkeeda isticmaalkii la isticmaalayay dheerarkeeda marka in firaashka libaas lagu magacaabi karo ayay culamada qaarkood ka qaateen low xalafa xaalifun qof hadduu dhaarto anahu laa yalbasu tawba mar inahu laa yalbas ayuu ku dhaartay laa yalbas markaasuu deena firaash firaash buu isticmaalay oo uu ku fadhiistay ama tukaday laa yalbas buuna yidhi xanifa cinda malik raximah llahu tacaala imaam maaliktiisa wuxuu leeyahay qofkaa waa xani kafaara kafaara laga rabaa liannahu firaashka libaas baa lagu magacaaba bidaliili hada alxadiid bidaliil hada alxadiid waa malik maslada soo maraa jirto mawaaqiidda ku sugan imaam maalik arrintaas ku saabsan oo sheekh cabdiraxmaan alwaadi uu xasuusinayay uu lahaa masaladaasi tafsiilkeeda oo ku saabsan jazaa khayran wuxuu ahayd markaan ka hadlayna mawaaqiidda salaada duhur iyo casarka iyo marka laga hadlayo masalat اlishtiraak jamhuurta oo shaaficiyada ay ka mid tahay waxay qabaan allah ishtiraaka ishtiraak ma jiro oo salaad walbaba markay dhammaatay ta kalena bilaaban wax wakti oo u dhexeeyo wada leeyihiin ma jirto afar ragcadood in ay wada leeyihiin maali baa qaba iyo waaa'ifa maali baa qaba shaaficiyada iyo jamhuurta maya saas wey fanadaxtuhu bima biyaan ku shubay buu yidhi biyaan ku firdhiyey firdhintaa maxay tahay yani darin waxay ahayd duugowday oo baali ah oo midabkeedii bedelmay marka oo madowba noqotay midabkeedii marka biyahaasuu raba inuu nabiga kaga nadiifiyo calayh isalaatu wasalaam tawaaduciisa fiiri baashaasoo duuga oo haddana la yar qooqooyey buu nabiga alayh salaam ku tukanaya sala allahu alayh waali wasalam faqaama calayhi rasuulu llah nabiga alayh salaam baa ku dul istaagay wasafaftu waan saftay ana walyatiim aniga wiil agoon ahaa oo dumayre la dhihi jiray dumayra labada annadaas haddaan istaagnay safka gallay dumayra binu sacd alximyari ayaa ku daba tukanay nabiga alayh isalaatu wasalaam laba qof hadday yihiin imaamka gadaal bay ka istaagayaan bikhilaafi maa dahaba bihi ibnu mascuud cabdulahi bn mascuud waa soo maray in laba markay kuduba tukadeen ardadiisa uu dhinacyaas ka istaajiyey faqaama aley fasafaftu ana walyatim waraau gadaal wlcajuuzu duqdiina mulayka ahe min waraa'ina gadaal bay naga taagnaen ayaduna fasallaa lana rasuulu lahi sala allah alay wasalam ragcatayn laba ragcadood buu nabigna tujiyey calayhi salaam uma insarafa salaadii uu ka baxay islaam haweenayda iyadu la safan maysa ragga walow maxaarimteedii iyo ehelkeediiy carruurteedaba ha ahaadaane keligeed bay gaar u tukanaysaa hadday haween kala heshana saf bay gelayaan oo saf bay isku noqonayaan وxadna شhayبان بن فروq وaبوربيع كلاهma عن عبدالوارثi qاla شhayبان xadثna عبدالوارث عن بن طyاح عن أنس بن مالكi qاal kana رasuل الlahi sلى الله عليه وسلم وxuu ahaa أxسن الناas khلقa dadka midka ugu akhlaaq wanaagsan bu alayه الصلاaة وaسلام waa hadal meesha ugu fogayn la gaarsi axsن الناasi khulqa biduuni maaratay istiثnاء wax laga soo reebi ma jirto dhinac kasta ka fiiri akhlaaqda nabiga sal اله عليه وسلم axsan baheed mubaalaqa iyo mxuu ahaa mufaadala axsن الناasi khulqa farubamaa تxdur الصلاaة akhlaaqdiisa wanaagsaneed baa wax lagaaga sheegayaa rubamaa taxduru salaatu salaad inay xaadirto imaato salaad la gaadho waqtigeedi wahuwa fii beytina isagoo guriga naga jooga fayaamuru bisaadi markaasuu amri jiray in gobol loo dhigo alladii taxtahu gobasha hoostiisa ee ku fadhiyey fa waa uu loo yeedho xaarxaari oo iska tuko uma yundaxuo biyinta lagu firdhiyo oo laga yar nadiifiyo uma yaumu rasullahi sal slam imaam noo noqonayay wanaquumu khalfahu nabina gadaalkiisa gadaashiisa istaagaynay fa bina waana tujinayay wa kaana bisaadum gobashoodana waxay ayd min jariidi naqli geedka timirta la yidhaahdo laamaheeda ayay gogol ka dhigan jireen ka samaysan jireen oo sida cawdi oo kale iyo waxbay ka dhabi jireen ayib fa rubamaa taxduru salaata salaadaa xaadiri gurigooda ku tukan salaadaasi inay salaaddii waajibkeedoo ku qabatay guriga nabiga uu ku tukaday waa dhici kartaa inay salaad sunno oo waqti leh salaata duxa iyaduna ay tahay waa dhici kartaa inay midda dambe tahay baana sii badan qaala xadaanii zuhayr bin xarbi قال xadثna hاشhم بن اqاsم qal xadثna سلayman عan haaبitin عan أنس بn maliki qaal dakla النabiyu slى الlaه عalيه وasلم عalayna nabigaa noo soo galay wmaa huwa xaalku maaha maa huwa guriga ma joogo ilaa ana aniga iyo waummi hooyaday iyo umu xaraam khaalati umu xaraam binti milxaan iyo wuxuu leey hooyaday umu sulaym bay ahayd binti milxaane iyo aniga saddexanaas waa mar kale wey nabigu ciddaasi waa booqan jiray reer bani milxaan rasuulka calayh salaam walaalkood ayaa shahiiday nabiga asagoo la socda calayhi salaatu wasalaam Eh, eh, waaqaca iyo xaadiio nabiga alay slam ula socdo marka cid waxay lahaayeen si gaara ah reer nabi iyo reer muxamed sala allahu aleyh wasalam ugu dhow bay ahaayeen xagga ka warhaynta iyo ogaanshaha walidaalika aroosku nabiga gelaayo waxaa nabiga calayh salaam manxiisad u noqon jirtay u diyaarin jirtay umu surayb radia allahu canha faqaala wuxuu yidhi quumuu istaaga faliusaliya bikum ayna tujiye fii kayri waqti salaatin xilli salaadnagama joogno waa salaad sunnaase fa sallaa bina waana tujiyey faqaala rajulu lihaabit ninbaa haabit wuxuu ku yidhi ayna jacala anasa minhu ah, haabitow anas baad ka warisa qisadae hadduu nabiga la tukanay isaga keligiis wax raga uu asaga keligii ah, ahaa laba haweenna ay la tukanayeen anas xaggee buu nabiga ka istaagay qaala jacaluu calaa yamiini dhanka midigta adiga imaamka haddaad tihiin midig baad imaamka istaagi imaamka bidix kaa mari uma dacaa lanaa waa noo duceeye nabigu ahlaalbeyti baan khasisiye bikulli khayri khayr dhammaantiibuu noogu duceeyey min khayr dunya addunyada khayrkeeda walaakhirati aakhira ayuu nabiga noogu duceyey addunya aakhiraba uu noogu duceyey rasuulka calayh isalaatu wasalaam oo ducada muuminiinta gaar ahaan dadka aad markaasi booqata ama muxuu ahaa kusoo dhaweeyey intaba way mudan yihiin raufun raxiim buu ahaa faqaalat ummii hooyadaybaa waxay tihi ducadaa reerka ugu duceeyey gaar ahaan ka sokow yaa rasuul allah khuwaydinmuka wiilkaa yaray kuu khidmeeya ee anasa udcullaa lahu ilahay u bari hooyo naxariisteeday ka mid tahay iyo wanaaggeeda ilmaheeda ay rabto wax allaa w wanaaga xataa ayada ay wiilkeeda ilmaheeday rabtaa in laga hormariyo qaala fadacaa lii wuxuu igu duceeyey bikuli khayr khayr dhammaantiis waa jaanis iyo waa fursad maalintaa nabiga calayh salaam ay ka heleen wa kaana fii aakhiri maa dacaa lii bihi wixii ugu dambeeye ugu duceeyey waxaa ka mid ahaa an qaala inuu yidhahdo allahuma akfir maalah ilaahu anas xoolihiisa badi wa waladahu carruurtiisana badi wa baarik lahu fiihi u barakee saddex shay wey caruur badan iyo haddii maalkii lagu dhaqi lahaa iyo maalku hadduuna baraka lahayn waxma taree caruurta haddayna baraka lahayn waxma taraane wabaarik lahu fi ilah barake khayrkooda badi xoolo badanoo barakaysan iyo caruur badanoo barakaysan wax ka fiican miyaa jiro fiican yihiin nicma maalu saalix lirajuli saalix weeye maalkii awlaadda saalixada ee wanaagsanna waa quratu cayn waaba waladun saalix yadcuu lahu wixii la rabay oo dhan ayuu nabiga ugu duceeyey jannana waa ugu duceeyey intiiba waa laga aqbalay nabiga alay slam mustajaabu dacwa wixii adduuna waa la helay aakharana hadee anas radi allah canhu waa helay ducada nabiga biyo kama dhicbaan waa wax maaratay la aqbalayo wey waxadaana cubaydاllahi bn mucaad qaala xadaana abi xadaana shucba can cabdillahi bn mukhtaar samica muusa bn anas yuxadid can anas bn malik ana rasuul allah nabiga alayh salaam sallaa bihi biummihi wkhaalati isagii hooyadii iyo habararti qaala faaqaamanii can yamiini midigdiisajiyey faaqaama mar'ata khalfana islaamkeliga haday tahay marka waa dhowr jeer mar mulaykoo duqli bay ahayd mar waa hooyadiis mar waa hooyadii habenertiis guriga in badan buu nabiga tegi jiray oo ka warhayn jiray xidhiirin weeyaan silaturixim iyo qaraabada iyo xidhiirinta qaar waxay dhaheen meel bay qaraabo ka ahaayeen qala xadaanaa maxamed bn muana xadaana maxamed bn jacfar xaa xadaanii suhayr bn xarbi qaala xadaana cabdiraxmaan yani ibn mahdiy qala xadaana shaba harisan qala xadaana xeber yaxya tamiim qala akhbarana khalid bn cabdillahi daxaaq xaw xadaana abubakr bn abi shaybata qala xadaana cabaad bn cawaam kilahuma can shaybani can cabdilahi bni shadaadin qaal xadaatnii maymuunatu zawju nabiy sala allah alay wasalam qaalat waxay tihi kaana rasuulullah nabiga alay slam wuxuu ahaa yusallii kii tukada waana xidaah anna hortiisa ayaan qaabilkiisaan ahaa qaabilkiisa oo qof xagga qiblada kaa jira dhib male haddaad tukanayso salaad aad tukato sutra waa ka dhigan kartaa warubama asaabanii thawbu waxaaba dhici jirta inay taabato maradiis idaa sajada markuu sujuudo wa kaana yusallii calaa khumra intaa waa hada shaahidka nabigu wuxuu ku tukanaya khumra sijaayad yar weeyaan oo wejiga daboolaysa وxadثna abubكر بن abi shayba وabu qrayb qاl xadثna abu mعaawiyةa xاa وxadثna سwayd بن سacيidi qal xadثna عlي بن msr جamيعا عن أcmش xاa وxadثna isحاq بn ibrahim lفdi qal أخbarna عيسى بن yuنس xadثna أcم سlayman عن abi سfyaan واسmه طلحة بن ناfici عan jaaبir بn cabdالlahi qaala jaabir wuxuu yihi xadثna abu سacيid الqudri saxaabi buu ka warinaya abu saciid اlqudriyu radia allahu canhu baa noo waramay anahu dakala calaa rasuuli lah nabigu u galay calayh الsalaam fawajadahu wuxuu helay nabiga oo yusalii tukanaya calaa xasiirin darin asjudu aleh ku sujuudayo wabilahi towfiq sal allah waslm ala nabina